dagaalamana in layska dhaafo oo timaha hoose is usoo baxen imaamkii marka saasaa lagu laayay nabigana sala allahu alayh ali wasalam waa kii laqad xakamta fiihim waxaad ka xukuntay bixukmi illaahi min fawqi sabci samaawaat todoba sama korkood xukunka ilaahay oo kasoo xukumay ayaad ku xukuntay markaas ka bacdi sacad waaba ducaystay marka haddii waxa uu yidhi ilaah dagaalkii quraysh oo wax ka dhiman yahay ilaah ibaaqiyeelaba wax ka dhimanaynna ilaah i oo shahaado igu oofso markaasuu dhintay marka dagaalkaas axzaab markau dhamaado waa dhintay mar dambe qurayshta axzaab wixii ka dambeeyey maba soo duulin iyaga baa markaas duulaan iyo wax lagu ahay ama heshiis iyo waxaasay ku joogeen ciidan ay soo ururiyaan axzaaba ugu dambeysay xadiidkan marka fiqiga laga qaadanayna waxa uu yahay qofka bukaanka a masaajidka in la jiifi karo oo masjidkii teendhal laga samay karo oo dadka jiran iyo la deji karo haddaysan guryo lahayn ama meelo loogu talagalo aysan lahayn in la deji karo meeshaasna marka dadka muslimiinta ay kaga soo booqdaan taasaa laga qaadana xadiidkan oo marka masjidkii eh, lama soo geli kara la dhihi maayo maadaama nabigiba caleyhi salaatu wasalaam uu sameeyey wa canhaa qaalat aisha isla caaisha radiallahu canha qaalat waxa ay tiri ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulkaan arkay yasturunii isagoo asturaayo ra rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam nabigaan arkay yasturunii isagoo asturaayo iqarinay maryo waa igu qarinaya walxaal ana aniguna anduru aan fiirinayo ila lxabashati xabashada aan fiirinayo yalcabuuna xaal ay ku ciyaarayaan xabashadaasi fi lmasjidi dhexdiisa ayagoo ku ciyaaraya alxadiid muttafaqun caleyhi xadiidkan bukhaari muslim baa soo saaray marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya in masaajidda ciyaaraha qaar lagu samey karo ciyaarta xabashada ay ku sameynayeenna waxay ahayd warmo ayay isku tuurtuurayen oo markaas warma tuur warantuur iyo waxaasay ciyaarayen warankay qaab marka ay ugu ciyaarayeen ayaa jirtay marka waran warantuur ahaa marka ciyaartooda marka ninkii aan labay culimadu dhahan ninkii marka yaqaan cayaartii oo qof inuu uga dhaco ama qofkii iska yani qofka mudarabkaa dhib ma laha qof kale aduusan mudarab ahayn ummadii buu ku baabiina lama ogola ama asaa isku dilaayo daawar lagusoo tuur dhahda laakin dadkan dad mudarabiinay ahayd ahayen midda labaad oo kale waaday waxaa kaloo laga qaadanaya sidoo kale nimankan sidaan yeelayay maalin ciiday samaynayen sidaan sida marka xadiidka waa shayga labaad yani waxaan ujeedaa waa inuu ahaado wax nafci leh muslimiinta guud ahaan nafci eh, u leh marka nimankaan cayaartii ay cayaarayan warmaha ay tuurayan jihaadkaa loogu tababarana marka jihaadkiibay nafci eh, uleedahay wixii marka nafcina eh leh islamarkaasna cayaarna noqon karo dadkii xoogaa ay ku nafisay ay ku nafisi karaan waa la ogolyahay awqaada ciidaha oo kale oo waqtiyada ciidaha oo kale ufiirsa xadiidka saasuu ku qeydan yahay lana ibnu rajab alxambali kitaabkiisa fatxulbaariga juska saddexaad safxada saddex boqol iyo soddon iyo sagaal waxa uu leeyahay baabkan baabu asxaabi alxiraaq ayuu ku keenay bukhaari baabu asxaabi alxiraabi fi lmasjidi dadka marka warmaha ay tuuraan saaska dhexdiisa markaasa wuxuu uu yihi marka ibnu rajab laakin kharaja alimaamu axmed imaam axmed wuu soo saaray xadiidkan bisanadihi can caaishata qaalat caaisha waxay tiri kaanat alxabashatu yalcabuuna yawma ciidin xabashada maalin ciid ahay ciyaarayeen fadacaanii rasuululahi sal lahu alayh ali wasalam nabiga ii yeeday fakuntu waxaan ahaa marka eh, alacu mid marka fiirso eh, mid korta ayaan ahaa bayna caatiqihi labadiisa garbood ayaan koraayo faanduru ilay waa fiirsanayo marka aniga kan marka waxay tusaysaa marka in maalin ciida inay ahayd ciyaartaan ay sameeyeen oo maalin ciida inay dhacdo saddexdaas xukunku marka saddexdaas waxyaaboodba waa waa waa waa waa cillo u yihiin ciyaarta la ciyaarayo ahayd ciyaar jihaad loogu tababaranayo dadkii oo aan looga baqaynin inay markaas dad ku di ay warmaha ku dilaan iyo midda saddexaad oo ahayd inay ciid ahayd haddii marka saddexdan la waayo xukunkaanna waa la waayo alxukmu yaduuru maca alcilati wujuudan wa xukunku cillada ayuu ku wareegaa wujuudkeeda iyo cadamkeeda hadii cilada la helo xukunka la helaa ciladii xukunka uu ku xirna hadii la waayana xukunkiina waa la weyn saas darteed marka maadaama riwaayada imaam axmed ay leedahay yawma ciidin ay ahayd darafkaas marka yawmkaas waa wasfi waxbaa lagu taksiisiyaa duruufta waxyaabaha marka usuululfiqiga wax la taksiisinayo waxyaabaha wax lagu taksiisiya waa kamid yahay wasfiga wax lagu taksiisiyaa wasfigu marka waa xaal marka usuulka la joogo tamyiizka iyo nacfiga iyo xaalka iyo bedelka iyo kulligood awsaafay noqonayan markaas marka usuul fiqiga la joogo sifada marka naxwaha la joogo waa nacfiga keliya laakin usuulka marka la joogo waa xaalka iyo tamyiizka iyo kulligood awsaafay noqonayan waxyaabaha lagu taksiisiya kamidta ah. darafka asna sidoo kale waxbaa lagu taksiisiya marka kaanat alxabashatu yalcabuuna yawma ciidin ficilkooda waxuu ku tacaluqay maalintaas ku tacaluqa yalcabu yawmada yalcabuunaday ku tacaluqay ciyaarta marka maalintaas ciidaa la ogolaya saas lagu dhaweyna marka waxyaabihii kale marka lamida ah de lagu tababaro karo dhib ma laha de masaajka in waxa lagu dilaana de lalala ogolanaayo marka wax intaas aan ahayn waxay noqonayaan male xukunkan marka hadii la camimo hadii xukunkan caam laga dhigo ee la yiraa maalin walba masaajka lagu cayaaro ujeedadii loo dhisaa meesha ka baxaysa laakin maalinta ciidda sanadkii marbay bay imaada waa ka duwan tahay weliba ciidana marka weliba riwaayada imaam axmed waxay leedahay abubakara horaray markaasu wuxuu yii iska dhaaf ina likulli qawmin ciidan wahada ciiduna qawm walba ciiday leeyiin tanna ciid bay iska dhaaf nebigu ma dhihin maxaad u horareysaa ma usa dhihin ee wuxuu ku cileeyey ciidnimo isaga daayo yii maanta inay ciid tahay marka in haddaysan ciid ahayn marka lama samaynayo taasaa laga qaadanaya masjidkii marka waa kaasa waxaa laga qaadana marka maalmaha ciidda iyo kale dadku inay ku nafisi karaan masaajidka oo ay marka wixii marka aan aan wixii nafcina sidiisa baabilna uusan ku jirin maalmahaas inay marka ku sameyn karaan ayuu xadiidka hadda ukeensaday meeshaan ayb waxaa kaloo laga qaataa xadiidka hadda marka qofku inuu hadii marka cawraad iska fiirinaynin qofkii marka adow marka inuu fiiri karo qof kale naam hadii qofkii marka bimujarad usan haduusan qaawanin naam nimankaan niman marka ma aysan qaawanin masjiday ku dhex jireen caaisha radiallahu canha nabiga marka waa tusaayey waxa uu tusaayey iyada laftirkeeda farxadaas ciidaas iyo inuu kala qeyb geliyo naam marka asagaana gadaal ka asturaayo markay marka inay fiiriso ay kor u korto gadaalu ka asturaayo mara iyo wax lamida ah, ama isagaaba isku qarinay waana anduru ila alxabashati yalcabuuna fi lmasjidi masjidka ayagoo ku ciyaarayo alxadii mutafaqun caleyh marka xadiidka maaakida ahlubidac marku ka hadlaayo alimaamu shaatibi kitaabkiisa alictisaamka waxyaalaha maaakidooda xagga istidlaalka ay qaataan waxaa kamid a nas muqayada ama mukasas ah oo ay marka caam yeelayaan ama naskiga taqyiid ku yimiday waxay ka dhigayaan marka waa waa ilaaqay manaakida ahlubidcaday kamid taha waana waxaana lagu baraa waa baabi qawlihi tacaala wuxuu soo gelaa faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtilaaa lfitna wixii isu ekaado oo tashaabuha galay marka daboordaaya waxa cad oo aan waxba u ekayn ma rabaan ahlubidcada marka maxay samaynayaan ninkii hadda kan u sheegaan daliil inay wataan u malayna markeeda xabashadii masaajidka ku cayaartay waa lagu xadreebi karaa war waxaad maxaad ugu cayaareysaa masaajidka aad ugu marka marna madaxadiina hoos u ufooririy marna kor waxay kuleeyihiin cayaaraaba masaajidka lagu ciyaara tan waa cibaado iska dhaar xabashadii baa masaajid ku cayaartay hadda xabashada goorbay ku cayaareen ma jimco walbay ku cayaari jireen mlmasa ma lasoo guuriye taas mase waxay ku cayaareen maalin ciid ah marka marka waxaasoo o dhan ma fiirinayo keligi wuxuu ka rabaa waa la sameeyey ficilkaas nusuustuna de waxay tahay marka haddii uu idlaaqiisa wax qeydayo hadduu imaado in qeydka la raaco hadda xadiidkan waa caam riwaayada axmed ayaa yawma ciidin ku qeydaysa waa in lagu qeydaa marka cagsigana waa sameeyaan ahlu bidcada nacam oo naskii oo mutlaq ah oo sharciga oo idlaaqay ayay iyagu waxay u sameynayaan taqyiid jeebkooda taqyiid jeebkooda ay u sameynayaan masalan maydka sadaqada waa gaaraysaa meydka sadaqada waa gaaray loo sadaqeeyo nabiga saasuu yihi sal l slam markaas waxay sameynayaan maalintou dhintay ay ku qeydayen kamana horumarinayn kamana dabamarinayn wixii rasuulka camimayna waa qaydii u samaysanaya jeebkooda wixii nebigu ou qeydka u sameeyeyna ilaaqiyay la aadaya marka wa waxa weyaan marka waana mida nebiga uu yihi sala allahu aleyh ali wasalam eh, haddaad aragtaan uu dadka marka idaa ra-aytum hadaad aragtaan dadka mutashaabihaadka raacraacayo ogaada fa ulaaika aladiina sama allahu bikum kuwaas waa kuwa ilaahay u magacaabay marka ogaada iska jira naska muxkamka iyo mutashaabiha waa maxay mutashaabiha hal macno iyo ka badan leh hal macno ka badan naski laga fahmi karo laakiin macnihii saxda ahay marka aad u celiso muxkamka waa helay oo kusoo baxee masalan aayada waxaa ku suurtagal ku ah shan macno shantii macno macnihii saxda ka ahay laakiin hadaad aayad kale u celisid ama xadiid kale aad u celisid macnaha saxda oo lagala soo baxay waa fahmi kartaa laakiin haddaadan yeelin oo aad tiraa shantaba aniga waa ku socona mida maalinba midaan qaadana marka aniga ciqiil ee ah waxay noqona marka waa wax la sheegayo nabiga kadiga mutashaabiha waa in muxkamka loo celiyo nusuusta mutashaabihaadka in muxkamaadka loo celiyo marka abuumaama iyo asxaabtana aayadan faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtigaaa alfitna khawaarijtay usoo deliisha jireen abuu umaame iyo wuxuu dhihi jiray kuwaanan aayadan haddaysa khawaarijta ahayn ciday tahay maba aqaano dhihi jira laana ayagiiba intay nusuus mudlaqa qaataan ama caama ay qaataan ayay marka cumuumkooda cumuumkeedaas waxay isaga dureerinayeen wax ayaga ay rabaan ama cagsigay samaynayen in ilxukmu ila lilah aayadaas ayaa cumuumkeedaas waxay ka qaateen marka ama in ilxukmu ila lilah waxay ka qaateen inaan garsooraba la samaysan karin sharciga kuga xukumo marka asxaabtiiba tii caligii ku gaalaysiiyeen oay dheheen ilaahay wuxuu le in ilxukmu ila lilah adigana dadaad marka xukaam ka dhigatay waxyaabahaas marka iyagaa daba orda adilada noocaas qaabkaas marka marka in la ogaado wa layska jira marka nusuusta marka waxa weeyaan istidlaalku waa dhib badan yahi qaabka wax loo daliishanayo ma sahlana wixii mutlaqana idlaaqooda waa in loo deeyo wixii khaasana waa in khusuus wixii muqayadana taqyiidkooda loo daayo caamka iyo khaaskana saas kale loola dhaqmo naskigi iyo naasika iyo mansuuki lakala kaso waxaasoo dhan muxkamki iyo mutashaabihi mutashaabihi muxkamki loo soo celin hadii aan loo soo celinin laqdabo unbaa marka jiray wixii naf-ana waa in nafkoodii lagu dhaafo wixii zaahirnimo wax ku tuso waa inuu macnaha raajixa laga qabsado marka hadii tawiilkana waa inuu marka daliil imaado naam haddii daliil kuu banaynayo ou jiro tawiilkii waa la sameynaa markaas naam dalaalada dalaalat alfaadna saddexdaas waa nas daahir iyo muawad saddexdaas ukala baxa nas waa wixii aan hal macno maana mid labaad aan ku tusaynin daahirna waa wixii laba macno ku tuso laakin midaa xoog badan kan xooga badan oo asalka ah la qabsadaa marka muawalka waa laga tegaa haddii daahirkii laakiin daliilka xooga badnaay daliil kale aada uga tagto muawal u noqona muawalkiina marka waa banaan yahay haddii daliil marki marka uu meesha imaaday waa kaas wa canhaa ana waliidatan sawdaa kaana lahaa khibaaun fi lmasjidi fakanat ta'tiinii fataxadau cindii wacanha isla caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana waliidatan gabar sawdaa oo madow kaana lahaa waxaa usugnaaday gabadhaas khilaaun um teendho fi masjidi masaajidka dhexdiisa ugu sugnaatay ay ku lahayd fa kaanat waxay ahayd gabadhaas taatiinii mid ii timaado fataxadatu waa sheekeynaysa cindii aniga agteeda ayay ku sheekeynaysa waa sheekeynaysa oo ila sheekeysanaysa alxadiid akmil xadii muttafaqun aleyh xadiidkii buhaari muslim baa soo saaray xadiidkan waxau udaliishana wax kale maaha inay banaan tahay in masaajidka lagu baryo dadka inay masaajidka seexdaan in la seexo karo masaajidka lagu qayluulsa karo habeenna in madiid waxaa weya markaad habeenka seexato maqiilna waa maalinka inaad xoogaa ku indhagaduudsato taas inay banaan tahay qofki aan guri lahayn ay u banaan tahay waxay u fiican aan guri lahayn ama gurigiisa usa meeshaas ka dhaweyn markaas marka siyaabahaas oo kale ayay ku banaantay ahlu sufa masaajidkay deganaa jireen qayb kamida gabadhan yarna meeshaasay deganeed maadaama guri aysan magaalada kulahayn masaajidkay seexa jirta in masaajidkii la seexan karana waa u daliil ah weliba khaasatan gabar inay masaajidkii seexa karta taasaa laga qaadana haweentan marka waxaa kao xadiidkeeda marka qisadeeda waa dheeray haweentan bukhaari a werinayo iyadoo dad adoon iyo waxsaas u ah ayaa marka ayaa waxaa dhacday inay ku sheegteen gabar ay qabiilkaas ka dhalatay ayaa maalin maalmaha kamida waxay ku baxday taaj maro camal aho qurux badan oo qaali aho marka jawaaray ku taxan yihin banaanka ugu baxay marka waa gaduudnayd wixii marka dhafa ayaa waxay u malays hilib markaasay dhaftay hilibay u malaysa waa qahatay waa dhaftay magaceedu saarna marka ama dhaxda ugu wax ugu jira marka ayaa waxaa dhacday markaas in gabadhii ciddeedii markay ka waayeen geedii gabadhaanun bay iska qabsadeen ilaa iyada wax u hadlaayo malaha wax awood ma badan malaha waa qof un iska daciif oo ayaga ku dhex noole iyaga un bay ka adkaadeen marka iyaday soo qabteen waa fatisheen si xulay u galeen iyadii bay ku nabeen waa dhibeen markii dambe iyadoo xaaladaas ku jirtaa dafadii intay timi iska soo tuurtay baasha markaasay tiri baashiina waa tan qaata markay baashii marka ay ciddii qaateen ayay waxay go-aan ku gaartay meeshaas inay isaga soo tagto waa iska soo tagtay madiinay timid waa islaamtay markay islaamtay masaajka iska soo xajirta markaas waxay dhihi jirtay caaisha ay la sheekeysan jirtay badanaa gabar iska maskiina ka joogtay ahayd caaishay marka la sheekeysan jirtay marka mar walba ay sheekeynayso waxay dhihi jirtay tiri oo aynu dhaafi jirin beyt marka ay ku halqabta jirtay وywma lwishaai min tacaajibi rabbina ila anahu min daarati kufri anjani maalinta wishaaxa waa waxyaabaha cajaaibta rabi waay tii marka maalintaas n laakinse ilaahay dhulkii kufriga waa iga badbaadiye igu soo badbaadiyey saas dhihi jirta marka xadiidka waxaa laga qaadanaya ibn xajar sida uu leeyahay ilahay qofka madluumkaa ducadiisa inuu ajiibayo walow gaalba ha ahaade qofka madluumka la dulmiyo ducadiisa inuu ilahay aqbalaayo gaalba haduu rabaa noqdo leana haweenkan gaale ahayd markaas xaalada saas loo dhibaayo muslimba maba aysan ahan dadkaasa isaga dhex jirtay siyaaqana saasuu tusaa ibnu xajar saasuu leeyahay madiine markay soo gasho unbay islaamtay waxaa kaloo xadiidka ku sugan qofku beledka mixnada iyo dhibka qofka uu ku qabsado inuu isaga tago dhulka ilaah waa waasac meel kalo faraj ka helaya oo intaan marka dhulkaas dadkii jooga ay dhibeen waa isaga tagtay meel kaloo ka fiicana ah, ilaahay u dejiyey oo ah madiinatu rasuulillaahi sala allahu alayh waalihi wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya fadlu lhijrati hijrada fadligeeda oo min daari lkufri laga hijrooda naam fadliga ay leedahay gabadhaan markii hore waa isaga soo tagta meesha markay dhulkaas kasoo tagtaa ilaahay islaamiyeyda oo marka min tegista ay ka tagtay meeshaan ay kasoo tagtaa waxay sabab ugu noqotay iyo fidnadaas dhibka ku dhacay islaamnimeeda sabab ugu noqotay marka waxaa laga qaadana qofku inuusa sharaysanin dhib markau ku dhaco daaweyntan waxaa laga yaaba markau dhibka ku dhacay qofku waa isdhibsana markau dhibka haysto laakiin dhibkan in wanaag uga dambay doono ma oga qofka marka qof waxaa fiican inuusan dhib haduu ama ciriir haduu ku qabtay ilaahay unbaa faraj laga baryaa waxaa laga yaabaaba ciriirgaas in wanaag uu kugu jiro bani aadam ogeyn la oo haddaan lagu dhibi lahaynba inaadanba wanaagga heshan taasaa suurtagal ah sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu dhihi jiray qofka hadii uu yahay sidiisa acmaal waxaa jirta oo ilaahay subxaana watacaala qofka darajaad uu rabo inuu jannada ka siiyo ayaa waxaa laga yaabaa qofka inuusan ku gaarin acmaal samayso isaga laakiin markaas ilaahay imtixaan iyo did dad dhibo iyo lagu salada si darajaadkaas uu u gaaro camalkiisi kuma gaari karo laakiin sabar iyo xoogaa marka dhibaatadaas darajaaday kor u qaadeen waana muuqataa tanoo kalaa kami ah. xadiidka marka maxalushaahidka kasoo qabsaday isaga ana waliidatan sawdaa kaana lahaa khibaaun fi lmasjidi meeshaa marka taasu kasoo qabsaday masaajidkaa teendha ugu taala marka masaajidka in la degi karo dadka aan guri haysanin inay masaajidka iskasii seexo karaan ka banaan hadii da wax fitan markaas aysa ka imaann fitna ka imaann daban haday fitna wax imaanayso waa la deyna oo dadkii marka hadii gabdho reegaa dhinac ka kala seexan masaajidka la yiraahdo fitnada looga baqaa dadka waxaa weeyaan markaas in marka si kale un la yeelo oo umuuraha waxay ku xiran yihiin mafaasida ka dhalanayso qofka haduu guri leeyahay waa inuu masaajidka marka gurigiisna iska seexdaa fiican qayluulsiga lakasoo qayluulsa kara cali bn abi aalib radi allahu canhu isagoo gurina ayuu masaajidka ku qayluulsa jiri laakiin markii nabiga u yimi gurigiis intuu tagay oo ka waayey masaajidka ugu yimi soo jiifo dhinaciisa dhan caro ayay tahay markaas markaas waakii nabigu yiri qum abaa turaab qum ya abaa turaab taa marka in la seexan karo xataa qofkii gurila inuu seexan karo masaajid ayaa laga qaadanaya an anasi radia allahu canhu qaal waxa yii qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku waxa yii albuzaaqu xaakada fil masjidi masaajidka dhexdiisa ahaanayso khadiiatun gaf waay wa kafaaratuhaa kafaaradeedana dafnuhaa duugisteedi muttafaqu caleyh xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen albuzaaqu xaakada fil masjidi masaajidka dhexdiisa ahaanayso khaiatan dafha wakafaaratuhana dafnaha mutafaqu caleyh xadiidkan alimaam nawowi waa caam yeelay oo wuxuu yihi albuzaaqu fi lmasjidi khaiatan si kastay ku timaadaba si kasta ay ku timaadaba waa daf xaaka masaajidka ah lagu xaakoodo kafaaradaanuna waxa ay kafaaro ka tahay duugis duugista yani waxay kafaaro ka tahay dembigii sii socoshadiis markaad duugto dembigii ma sii soconayo kii hore laako inaad ka tooba keeni kaa marna ma banaano in marka masaajidka lagu andhuufto kafaarada dembiga inuu sii socday joojina bs duugista aad duugeysa taabiciyaadna xadiidkan waa qayda wuxuu ku khasisaa xadiidkan oo ku taksiisinayaa qofkii aan duugeynin albuzaaqu fi lmasjidi khadiicatu waa gaf wa kafaaratuhaa dafnuhaa hadii la duugana dembi dhanba maba jiro le oo duugistu dembiga dhanba mma jirayo marka ninkii mutaa wuxuu leya masaajidka qofka ku xaakoonayo haduusan duugin dembigu leeya haduu duugana dembi malaha marka xadiidkan wuxuu ku khaas uu ku yahay buu leeyahay ninka aan duugeynin qofka aan duugeynin buu khaas ku yahay xadiidkan amaa ninka duuga maba gelaayo baabka xadiidkan wuxuuna u daliishaday xadiidkii ahaa ida sallaa axadukum midkiin hadii uu dukanayo falaa yabzuk can yamiinihi midigtiisa utufin walaakin can shimaalihi taxta qadamihi u andhuf marka xadiidkaas caam waayu le masaajid iyo hayrulmasaajidba waa ku caam hadaad nabigeeaga wuxuu le cunuf madaxda utufi kartaa marka waxaa laga qaadanaa buu yihi marka kan in kaas lagu khasisayo xadiidkaana caama kaasa khaasa kaasaa marka lagu xambaara kan ibnu xajarna macnaha ayuu rajaxay saxaabigii abu cubaydata caamir bn jaraxna sidaas u fahmay masjidkiina inta waxa anduf ku tufay ayuu hilmaamay inuu duuyo gurigiisi markuu tago soo xasuustay markaas wuxuu soo qaatay qori dab ah markaasuu kusoo socday masaajidkiibuu yimid xaakadiibuu marka duugay markaas wuxuu yii ilaahay baa mahadle caawa aan dembina io dhigin halkaas marka maxaa laga qaadanaya dembigu haduusan duugi lahayn loo dhigi lahay mar haddii aan dembi la i al ilaahay baa mahadsanay marka qawlkaas marka adilo badan ba daliil u ah xadiidkan inuu yahay xadiis caama adilo badan baa laga qaadana waxaa kamida ah sidoo kale nebigu wuxuu yii qofkii luubta ka rabo inuu tufo meeshiina aysan duugmaynin masalan muxuu yeela inuu maradiisa candhuufta ku tufo markaas oo isku laalaabsa marka qofku markuu masaajka ku jiro maradiisa candhuufta ku tufo masjidkii dhexdiisii waay meesha candhuufta ku tufo candhuuf tufistu masaajidkay ka dhacda marka xadiidkaasba haday khasisay kuwo kalena waa khasisi karaan khulaasat qawl marka waxaw ninka aan duugin aa demsi masaajid marka labaa loo kala qaadaa masjid candhoofta laga duugi karo ama laga baabi'i karo kaas qofka haduu ku tufo waa inuu ka baabi'iya haduusan ka baabi'inin dembiguu leeya masaajid aan la yeeli karin sidaas la duugi karin sidaad masaajida u badan yihiin oo kale candhoofta lama duugi karo see yeeli kuwaas oo kale maradaada ku tufaysaa kuwaas marna masaajidka ma kutusiy ma garatay marka masjidka hadii aysan suuroobeynin in xaakadii laga zuuliyo macmuuftay maradaada kutusgurigaas uqaadana taasaa marka nabigu saddexdaasna waa sheegay in la duugo waa sheegay in labadaba waa sheegay in marka mare lagu tufo marka masjidka marka taa waa laga reebay marka albuzaaqa fi masjidi khadiicatu nabiga xaako lagu tufay masaajidka u yimid mar gacantiisau ku xoday mar qoribau ku xoday mar xataa wuxuu soo qaatay zacfaraan intuu soo qaatay qori dhexgeliyey ayuu ku xoday xoogaa u carfiya masaajidka xaakadaa marka lagu tufo darteed marka masaajida in la nadiifiyo weyaan agagaarkeeda iyo masaajida derdigiisa iyo albaabkii dadka kasoo gelayeen iyo in xaaka laga buuxiyo wax marka ma ahan islaamnimana maaha aadaabtii sharcigana ma waafaqsana dadka muslimiintana waa ku dhib waa dhibaysa arintaas wladiina yuduuna almuminiina walmuminaati bigayri maktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisman mubiina marka dadka muslimiinta dhibkaa laga dhaafay qofka muslimka waxa uu dhibsana in laga daayaa roon dadkuna waa dhibsanaya in masaajidka laga buuxiyo albaabkiisa xaako naam marka waxyaabaha dadkaas ay caadeysanayeen marka in ilaha looga cabsadaa farax laga qaado anas waxaa lagu canhu anas qaala waxa uu yihi anas xaggiisa waxaa lagu weriye qaala waxa yihi qaala rasuulu lahi sal slam rasuulka waxau yihi laa taquumu saacatu saacadda dhici mayso ma qumayso xataa intii yatabaaha nnaasu dadka ay iskaga faanfaanaan ay iskugu faanfaanaan fi lmasaajidi masaajidda ay isugu faanfaanaan akhrajahu lkhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi ma ahane wasaxaaxa ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka waa saxiix yeelay xadiidka marka ibnu khuseyma saxeix yeelo saxeiis ayuu ku qoray waxaa kaloo xadiidka saxeix yeela alimaam nawowi fi lkhulaasa alimaam nawowina khulaasada ayuu ku saxeix yeela xadiidkan waana xadiid saxiixa ah. waxaana laga qaadanaa in masaajida saacadda qiyaamaha dhicitaan saacadda dhici mayso calaamaatu saaca waxaa kamid a ah inay dadku masaajid iskugu faanaan waxa ay u dhisayaanna masaajid o dhan waa faan cibaadadii iyo masaajidii laguma camirayo saadadkii hadda marka taas waa u bateenba waa sadaqa rasuululahi sala allahu alayh alay wasalam rasuulka runow sheegay maxaa yeelay wahuwa saadiqu lmasduuq maca dalika maxaa waa ujeednaa hadda masaajidii siday isugu noqdeen wax laysugu faanfaano waxaa masaajida isu jiraan wax aan la xisaabi karin xaafad waxaad arkaysaa kontan masaajid inay isaga dhex taallo oo jimco lagu wada dukanayo mid buuxsamaana oo yeryahay masaajida aynan buuxsanaynin ama qaarkood salaadaha caadiga aysan buuxsanaynin meeshii la rabay marka masaajiduna inay yaraadaan si dadka muslimiinta ay u midoobaan lana maxaa yeelay allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay waladiina itakaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniina wa irsaadan liman xaraba allaha warasuulahu masaajida masjid haddii masjid meel uu ku yaalo masjidkaasna masjid dabcan ilahay wuxuu ugu talagalay lagu samaynayo oo aan ilaahay keyrkiis lagu caabudaynin in masaajid kale laga agdhiso iyadoo marka ay tahay xoogaa kooxa masaajidkana kasoo jabto masaajidka dambe masjidu biraara lera kan horena masjidulcatiiq wa masjidka marka catiiq ah lagu dukanaa kaas biraarkana in la gubo istaaha sida nebiga u gubay masjidu biraarka marka masaajidan koox kooxaysiga iyo oo aada moodid qolo walba intay lacaga meelo kasoo qaataan masaajidi dhisaayaan oo aan loo aada yeelayn meesha laga dhisaa xataa wax fiican ma aha dhaqan aan fiicnayn marka masaajidii waxaa loo dhisaa masjidka waxay tahay dan dantana waa macay in dadku ku dukadaan haddii masaajidka uusan buuxin kaasa lagu dukada iska daaday naam ilaah ma xataa nin xisbigaaga aan ahayn mau lahaa faraha ka qaada naam ummadaas meeshaas hayso timaada ku dukata allahuma masaajidka hadduu yahay masjid ilaahay keyrkiisa lagu caabudaayo masaajida ilahay eyrkiis eyrkiis lagu caabudo waa kuwan waa kuwa sheekh cabdulqaadir looga baryo oo weliyada lagu baryo oo marka eh, manaaqibka lagu akriyo kuwaas waa masaajida ilahay eyrkiis lagu caabudo masjid kaasoo kale lagama soo qaadayo guriga ku dhegana hadii la rabo masaajid laga dhigi karaa lana maxaa yl wixii ilaahay masjid ugu talagalaba maba le waana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada masjidkii marka hadduu qabri ku dhex yaallo lagu dhawaafaayo oo laga turaadaysanayo oo ciiddii laga qaadanayo haweenku nadarka gelayaan sida masaajid aan aragnoo kale ay nadarka ka gelayaan kuwaas oo kale masaajid lagu dukada maba aha waxa aan sheegayna waxay tahay masjid aan qabri lagu caabudo uusan ku oolin salaadii lagu dukado qur-aankii lagu akristo lagu tasbiixsanayo masaajid noocaas in mid kale laga agdhisa maya lan mar haddii qarabkii ilaahay lagu caabudaayo mid labaad lama keena culamada marka xataa masjidkooda jaamic hadii uu yahayna halkii magaalo in laba jaamic loo sameeyo xataa bacd kasiir min culamaa waa diidayo hal magaalo in hal masjid oo jumco lagu tukada ka badan loo sameeyo ma ogola allaahuma xaalaad daruura sida magaalooyinkan tirada badan labada milyan oo qof iska degan yihiin lama dhihi kara dadku hal masaajid ku tukadaan dabcan markaasoo kale dan baa keenta dan laakiin degmooyin yaryar iyo haddii marka dhowr masjido jamaaca jumca lagu wada dukada laga dhex sameeyo ma ficlina jumcada waa in dadkii masaajidii kale ay xirxiraan oo hal meel ay ku wada dukadaan ayaa laga rabaa masjidka haddii ilaahay laga caabudaayo unbaa muhiima ah. haddaad adiga sunay ka sheegi karin waa waa un si kale unbaa loo loo laysugu daya hab kalaa suna hab kalaa sunada lagu sheega yani masjidka waxaa muhiimkiisa oyaa in ilaah keligiis lagu caabudo haddii ilaahay keligiis lagu caabudaayo oo adigii aada wax ka sheegi karin adig iska sabar ku duko guryaha iyo meelaad wax ka sheegi karta ka sheeg maalinkii marka aad fasax u heshaan isaga eh, waxaan ujeedaa wax ka shaad istaagka laakiin si aan nin walba hadduu yiri anu waxaan rabaa inaan hadlo marka waxaa dhalanaysa marka wax masaajid hadda loo dhistana waa noocaas koox walba waxay rabtaa dacwadeeda inay marka masjid u samaysato marka nin walba wuxuu leeya anu mimbar ma haysto ana mimbar ma haysto ana kan ma haysto waxaad arkay hal guddiyo masjid wada wada lahay masjid wada maamuli jira intay iskhilaafaan qolaa baxaysa masaajid kale dhisanay waxaas kale looma baahna aa sabarki sharciga ma ma ma nin walba inuu hadlo maa qasan xadiidka marka eh, nabiga aleyh salatu salam sidaasoo sheegay laa taquumu saacatu saacadda ma qumayso xataa yatabaaha naasu ilaa dadka iska faanfaanaan fi masaajidi masaajida waxaa yani khaali masaajida ay ka noqone cibaada maxay isugu soo haraysaa halagu dhismihiis in lagu faano anaka intaasoo masaajidaan dhisnay anaga intaasaa noo dhisan haddana waa dhacdaad dadnana waxaad arkaysaa ducaada meel isugu imaana intaasoo masaajidaan leenahay intaasaan inaga dhisnay kaasaan meesha ka dhisayna kambayeeleyna waxaas marka waa laga fiican yahay haday meesha masaajidyo ku yaalaan ummadaas muslimiinta inaad wax la mushaarakayso oo marka haday iyagu markaas aysan tawxiidkii sunada diidanayn inaad wax la mushaarakaysaa fiican hadii kale laqdaba وan iبn cabasi radi alahu canhuma qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali waslam nabigu waxau yihi maa umirtu layma amrin bitashyiidi masaajidi masaajida kor u dheeraynteeda layma amrin tashyiid masaajid waxaa loo jeeda in dhismaha kor loogu dheereeyo masaajidyada oo derbiga dhir dhir derbi dhir badan laga dhigo oo masaajidii la dheerdheereeyo marka la qurux badnaysiiyo akhrajahu abu daawuuda soo saaray wasaxahu ibn xibaan ibn xibaanna waa saxiix yeelay xadiidkan sidoo kale imaamu nawowi kitaabkiisa alkhulaas ayuu ku saxiix yeelay oo waxa uu yihi rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi muslim sidaa buu yii weliba riwaayo marka ibnu cabaas xadiidkan markau sheegay kadib maa umirtu bitashyiidi masaajid gadaal danba wuxuu yihi wallahi latuzakrifinaha kamaa zakrafat ilyahuudu wanasaara ilaahay baan ku dhaartay masaajida waa qurxi doontaan say yahuud iyo nasaara masaajida uqurxineen oo kale ad uqurxinaysaa meelaha ay ku dukaadan say uqurxeen ayaad uqurxinaysaan sidaas ibnu cabaas ku daray weliba marka intaas dambe waa mawquuf ibnu cabaasay mawquuf ku tahay tashyiidka baqawi sharxu sunaha wuxuu ku sharcayaa tashyiid waxaa layidhaha rafcu lbinaai wa rafcu lbinaai wa dhismaha in aada loo dheereeyo bilaa macno loo dheereeyo iyo in marka la kor yeelo bismihi waxaana laga keena waminhu qawluhu subxaana watacaala ay ka ahaatay fi buruujin mushayada mushayada kor loo qalcad dhufaysa kor loo qaaday ayaa laga wadaa maa umirtu bitashyiidi masaajidi marka ima amrin masaajid inaan kor u qaado kor uqaadistan dabcan marka culamada mucaasiriinta waxay uqaybinayan waxay tahay <clears throat> haddii masjidka in kor loo qaado dan ay keenayso dal haday keenaysa markaas ku saabsan dadkii musaliinta iyo masjidkii masaalixdiisi iyo <clears throat> in kor loo qaado waa fiican tahay oo marka daadaan zakrafo kale i kor loogu qaadayn in kor laysaga qaado oo guriga masalan marka ad eh, marka meesha uu ku yaalay ku xiran tahay iyo eh, hawadaysay usoo gelaysa waa ku xiran tahay haddii marka gurigii la gaadiyo hawadiisa waxay noqona meelaha qaarkood maba lagu duka karaayo meelaha qaarkoodna hadii marka meelahaasoo kale la dheereeyana waa qofki hawo fiican meeshii lagu hela marka kolley masaalixda musaliinta wax usoo laabanayo darteed hadii kor loogu qaaday laabasa laakiin wax aan masaalixda usoo laabanayna bimujarad qurxin bis ah xadiiska taasoo ka waramaya saasuna ka hadlaya meelaha qaar in derbiga xoog loo adkeeyo oo wax badan la geliyo iyo waxaaba keenaysa qabowga meelaha zaaidka oo ka jiro kale guryihii marka intay biyo galaan hadhow marka madoobaadaan oo marba masaajidkii marka dhismihiis maanta dhan ku celcelis ayuu noqona xaalaadkaas kale waa dhib ma laha laakin hadii bimujaradi zakrafa waa la diiday mida kale ibnu cabaas hadalkiisa fiir latuzakrifuna kamaa zakrafat ilyahuud wanasaara ummadan wuxuu ogyahay ibnu cabaas inay yahuud iyo nasaara taaka taaka u raacayso lana nabiga wuxuu i latattabicuna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacan xataa law dakaluu juxra dabin dakaltumuuhu marka sidii yahuudoo kale ayaad yeelaysaan udhahay idinkuna naam yahuudda marka maxay yeelaan iyo nasaarada kaniisadahooda gudaha aaday uga qurxiyaan intaas masawiraa lagu qurxinaa waxaa lagu qurxinaa gambaleelno wax tiro badanaa lagu qurxinaya maanta dhan waxaa masawiraa ku qorqoran marka masaaji marka cibaadada dama haya waa nasraanigaas oo ama yahuudigaas oo qalbigiisii o dhanba balaayo ka buuxi wax alla kacabsi iyo alla caabudaad ma mahaayo keliya waxuu rabaa suuradaas keliya inuu yiraa anu waa kana diinaan haystaa muslimku taasaa loo diidaa marka isaga suuro keliya inuu marka u masaajid intou dhisdhiso quruxda ka badiya hadhowna uu yiraahn waa waa fiicana oo usa cibaadeysan lama ogola masaajidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam mararka qaar roobka waa soo dayijiri sida xadiidkii bukhaari kusugnaada ku cadaay nabiga sal lahu aleyh ali wasalam markuu yiri kaanii asjudu bimaain waqiinin waxaad mooda anoo ku sujuuda anoo ku sujuudsan dhoobo iyo marka biyo iyo anoo ku sujuudsan aan riyo ku arkay marka isla subaxaasna de rooba ay salaadii subax marka masaajidka wuxuu soo deeyey biyihii iyo dhiiqadii dhoobadii iyo wxi marka masaajidka nebiga saas ah cara iyo dhooqaa lagu sujuuday maca dalika de dad marka masjid waxuu ahaa marka iimaanka aada looga bartay oo harbiye badan laga qaatay oo ilal aana dacwadii markaas ka baxda ilaa hadda anaga wax naga soo gaargaaray wax naga soo gaar gaarin meeshaas kasoo bilawda muslimiinta ilaa hadda wax kasoo gaarsiisa marka masjid la qurxiyaa inuusan marka waxaa ka muhiimsan in cibaado lagu qurxiyo oo masaajidii sunnada laga akriyo tawxiidkii dadka laga baro oo dadkii marka ay adaabtii saxiixa ayd laga baro muhiimku intaas tawxiidkii sunadii aadaabtii akhlaaqdii xalaashii xaaraamta umada laga barana oo marka dabca uu soo saaro masjidkaa la rabaa marka tan marka waa ibnu cabaas sadaqa ibnu cabaas radia allahu canhuma lana maxaa yeele masaajida saas iska noqdeen dabca inaa ku shaqaystada banaanadaas waxaad arkay dabcana zakrafat lmasaajid ku shaqaystada meel u furanayo masjidka marka la dhiso waxa weeyaan minaarad meesha marka kubada oo gudaha meesha ku jirta wuxuu ku qoraa aayado iyo magacyo iyo magacyada ilaahay ay kooda buuxina masaajidka ana almasaajida lilahi ayaa lagu xardhaa oo lagu qoraya marka waa zakrasadaa la diidayo sunadiina markaa ummadii laguma kara safka sino masaajidkiina saas u qurux badan yahay qaarkood masaajida qaar waxaad arkaysaa mimbarkii koraad ufiirinaysaa wuxuu kaa sareeya adiga joogaaga laba lab camal kaa koreeya mimbarkii cirkaas ku yaala saasa ufiirinaysaa mimbarkii qaarkood safka hore kala goynayo meelaha qaar oo safkii hore mimbarkan sidaan usoo dheer safkii u kala goynayo waxaad arka hore gabalna intay ku dukanaan gabalna inta mimbar dhexdaa ku jira mimbarkii sidaas waxaasoo dhan marka waa wax kale mawaa minaaraadkan dhirirka badan oo lacagta badan lagu bixinayo qaarkood waxa weya masaajidyo kale ay dhistaan qaar waxaad arkaysaa marka ilaa akiri wax la sheegi la tiri kara ma waa nin walbaa waa arkaa marka taa marka sharcigi waa waa yahuud wax looga dayanayo dadka caamadana waxaa laga yaaba inay yidhahdaan waaba u dadaalayna masaajidii in la qurxiyo gurigaagiiba waa qurxisaa masaajidka maxaa qurxi weyso kule caqliga oo qadiyada oo ku fakeraan gurigaagii marka yaa ku tukanay gurigaadaa ku tukana maani ma yani maxaa loo diiday masaajidda in heerkaan hasta loogu qurxiyo mataqaana dadka dukanaya khushuuca ka baabi'inaysaa waxaan waa iska akrisanayan maanta dhan wa meesha ku qornaa ninkii qur-aan akrisa waxaa jiidanaya wax meesha ku yaala kii tukan lahaa fidna marka ummadda ku noqonaysa gurigaagiina lama ogola laftirkiisa inaa derbiyada saas ka dhigti ila waa ku tukanaya laftirkiisa waan anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama curidat calaya waa la ii bandhigay aniga ujuuru ummatii ummadeeda ujuurteedii baa la curidad waa la laiisoo bandhigay ujuuru ummatii ummadeyda ajaryaalkeeda calaya aniga korkeyga laiisoo bandhigay xata alqadaata xata alqadaata xataa saxarka yuri xata alqadaata curidat calaya ujuuru ummatii xata alqadaatu xataa yani baal saxarka yani qashinka yariiska qadaha yukrijuha arajulu qofka uu bixinaayo min almasjidi masaajidka u ka bixinayo shayga qashinka yeliska masaajidka u ka bixinayo hataa waa laisoo bandhigay oo waa la rawaahu abu daawud abu daawud baa xadiidka wariyey watirmidiyu iyo tirmidi wastaqrabahu tirmidi ariib u ku sheegay xadiikan wasaxaxahu ibnu khuseyme ibnu khuseymena xadiidka waa saxiix yeelay marka xadiidkan waa daciif waxaana ku jiro almualib ibn cabdillahi bn xandab ninkaalaha mualib ibn cabdillahi bn xandab ayaa ku jiro almualib bnu cabdillahi bni xandab ayaa ku jiro almualib bnu cabdillahi bn xandab an anas ninka ka warinayo marka taqriib tahdiibka waxau yihi saduqun kaiir tadliisi walirsaal ninkan marka waa saduqun kaiir tadliisi walirsaal waa nin irsaalkiisa iyo tadliiskiisu badan yahay tirmidina waxa uu yidhi hada xadiiu gariibu laa nacrifhu ila min hada lwajhi wadaakartu bihi maxamed bna ismaaciil bukhaarigan xadiidkan la mudaakareeyey buhaari sheekiisu ahay tirmidi mogta falam yacrifhu bukhaari ma uusan garanin wastaqrabahu weliba gariib ku sheegay waa gariibsaday yani xadiidka bukhaari uusan garanaynin xadii waxawaay waa xadiis aan caadi ahayn qaala muxamedu muxamed waxa uu yihi marka walaa acrifu lilmuqalib bni cabdillahi bni xambab samaacan min axadin min asxaabi nabiy sal lahu alay ali wasalam ir marka bukhaari waxa ii ninkaan almualib la yidhaha ragga waxaa fidsan yahay ninkaan almualib anuu ma aqaano inuu ka maqlay hal saxaabi oo wax ka maqlay ma ogi mahayo ilaa qawlahu ma ahane xadathanii man shahida khudbata nabiy sal l slam hal xadiis waxaa jira oo yidhi ninkii khudbadan dad khudbadii nabiga xaadiray waxay ii sheegeen yii ujeeda marka halkaas xadiis dad khudbadii nabiga xaadiray baa waxay ii warameen kaas bitaan ogahay wax kale oo saxaabi kale oo saxaabi mucayana oo wax ka maqleen ma hayo lidaa xadiidka daciif saa darteed ninkan almualib laleeyahay waxa uu yiri ibnu xajarna saduuqun kathiiru tadliisi walirsaal ninka marka la yiri hal saxaabi waxba kama uusan maqlin oo mucayan ah haddana lagu sheegay inuu irsaalin badan yahay xadiiskiisa waa daciif cilo xoog badan markaasu hadaba tirmidi baa sii wada wuxuu yii wasamictu cabdllahi bn cabdiraxman cabdllahi bn cabdiraxman waxa weeyaan addarimi alimaam darimi cabdllahi bn cabdiraxman addarimi saaxib lmusnad waa sheekhu eh, muslim eh, yaqulu waxaan maqla sagoo dhahaya cabdullahi bn cabdiraxman laa nacrifu lilmualibi samaacan min axadin min asxaabi nabiy sal slam mualib uma naqaano yii inuu ka maqlay saxaabi sixaat rasuulka ka mida qaala cabdulahi waxa uu yihi waankara cali bnu lmadini an yakuna lmualibu samica min anas ibnu lmadinina waa diiday waa inkiray inuu anas wax ka maqlay ninkaan mualib laha haddana inuu ka warinayaan anas buu ka warinay marka saddex aimo oo min aimati cilala marka ayaa ka hadlay ninka bukhaari darimi cali bnu lmadini cali bnu lmadini weliba waxawa shaykhu lmuxadisiina fi lcilal waa ninka buhaari uu yii wama stasartu Eh, nafsi cinda axadin nafteeda ma yaraysan inuu yihi qof agtiisa ilaa cali bn lmadini maaha cali bn lmadini markaan la joogo waa isla yaraadaa inaan kaanama inaan waxba aynan isu malaynana waa ninka u saas yiri waa cali bn cabdillahi almadini raximahullah marka cali bn abd eh, eh, isaguna marka wuxuu cadeeyey in anas unan ka maqlin mudalibkan inuusan anas wax ka maqlin marka xadiidka ciladaabaa ku jirta imaamu nawowina waa ku daciifiyey kitaabkiisa alkhulaasa ahi marka laakin de inay ajar tahay waxaa laga qaadanaya xadiidkii koowaad oo ah nebigu wuxuu amray an tunadafa almasaajid masaajid in la nadiifiyo tudayab marka haddii nebigu ou amray ajar baa laga helaya dabcan ajarkii marka xaggaasaa laga qaadanaya lakin xadiidku waa daciif wacan abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ida dakala axadukum midkiin haddii uu soo galo almasjida yani fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falaa yajlis yuusa fariisanin xataa yusalii rakcateyn ilaa laba ragca ka tukado muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen qofkiin hadduu masaajidka soo galo yuusan fariisanin ilaa laba ragca ka dukado amar way marka ah. amarkaan marka aktaru ahlicilmi ama badankooda ama aan la dhima kulligood waxay ku tageen inuu yahay amru amru nadbi inuu yahay amar sunno ah waxaa laga qaadanaa marka eh, xadiidkan eh, waxayna ka daliishadaan amarka waxaa sunno ka dhigaayo xadiidkii hamsa salawaatin fi lyawmi walleyla katabahuna allahu cala lcibaad shan salaada ilahay dadka ku waajib yeelay markaastan kuma jirta labadan ragca marka masjidka iskale waa min aadaabi lmasjiday kamid tahay marka haddii midkiin masaajka uu soo galo yo fariisanina layii ilaa jeer oo laba ragca ka dukado labadan ragca marka ma jirto salaad mucayana oo la yidhaha taxiyat lmasjid labadan ragco waxaa ku guda kartaa ayi laba ragco kasta ayi salaadoo kastaa ku guda kartaa labadan ragco masalan masjidkii baa timid iyadoo duhur lagu jiro salaadii baa iska gelaysaa ila adigu ma fariisanin mogta ma aadan fariisanin falaa yajlis waxaa la diidaa inaad fariisato ma aadan fariisanin marka duhurkiibaa faradna kuu noqonayo taxiyatulmasjidna kuu noqonayo duhurkii wax yar ka dhibanaa soo gashay iyadoo loo istaagi raba afartii ragcee sunada ahayd waxaad ka dhigatayba laba kamida taxiyatulmasjidna waa ku tahay maxana waa ku noqon salaadihii sunooyinka raatibada ah labada waa ku noqon ee ma jirta salaad gooniyo taxiyatulmasjid lagu magacaabo waxaa u la diiday inaad fariisato masjidka adiga oo aan adiga oo aan aan tukanin taa un baa la diida waa sida dawaafka oo kale qofku marka uu cumraysanayo dawaafulquduum u sameynaa dawaafulquduumkiisaas taxiyada isagaa u ah waajibka cumradana dawaafkii rukniga ah cumradana saa u ah bidaa marka qalad ufahmi a ufahamsan oo waxay sameynayaan masalan laba ragcood taxiyatulmasjid oo dukana dukanaa afar kaloo duur ka horeysa dukana dukanaa waa yeeli karaa duur rabo salaadaas ka dukan karaa laakiin eh, ay laba ragco kasto ayaa u gudaysa booska midda kale qofka hadduu istaagan yahay salaadaani ma amarkaani ma ku ah waarid masaajidki baad soo gashay ma fariisanaysa waa iska taagan tahay waarid kugu ah adiga amarkaas liana amarkan goorma u imaanaya marka aada rabto inaad fariisato idaa dakala axadukum lmasjida falaa yajlis yoona fariisan haddaadan ba awalba fariisanaynin adiga ama fadhi rabin ood masaajidka inaad wax kasoo qabsato aad rabtid ma dukanaysid inta wax kasoo qabsata iska bixi kartaa aad la garta sooma lana maxaa qofku marka horaba inuu fariisto midaasaa culimaduna ay yidhaahdeen marka amarkan shaaficiyada iyo xanafiyada laba madhabay kala qabaan masaladan iyadaa man amarkan amarkan waa waa kan hore waxaan usoo marnay awqaad aan la dukan karin soo maa waxaan soo marnay bacda alcasr iyo bacda subxi iyo eh, duluucu shamsi iyo eh, guruubu shamsi iyo eh, zawaalki iyo waqti zawaalki inaan la dukan karin aan soo marnay saa la yeelaa marka zawaalkii ma tukan kartid aa layii halkaana masaajidkaad soo gashay waqti zawaal xadiidkaas wuxuu leeyahy zawaalki inaan la dukanin kana wuxuu leeyahay yo fariisanin qofka ilaa ka dukay shaaficiyadu waxay qallibeen oy xoog saareen amarka oo waxay yidhaahdeen amarkaa xoog badan nahyigu wuxuu ku dhacayaa wixii aan sabab lahayn salaadaanuna sababay leedahay imaam shaaficiyaana saa u taqriiriye wixii ka dambeeyaas un bay ka qaateen cilmigana waxaa fiican sideedaa oo dalabatulcilmigana u fiican kulamaa adiga aada gaari kartid qofba qofka uu ka horeeyey ama qofka haddii uu qof kasoo naqliyey hadalka hadaad heli kartid meeshii laga naqliyay inaad meesha fiiriso qofka wax soo guurina waa wahmi karaa waxaa laga yaha khalad soo guuriya isaga isu haysta laakin inuu sax soo guuriyo hadda adoo marjici guriga ku yaal haddaad iska naqli haddaad wax kasii guuriso soo dhib maaha isagoo adoo kitaabkii ku yaal marka baahiradaas waa badan tahay marka asalkaa mar walba waa fiican tahay in la aado cazmul aqwaal aqwaasha in culimmada loo tiiriye marka laga hadlaayana caalimba caalimka ku horeeyo waa looga hor tiiriya aqwaasha masalan masalaad baxsinaysaa ninkii ugu hore culimo badan ba adig ku dul istaagtay oo qawlkaas oo kale tiri kii ugu horeeyey oo yani ama taabici hadduu ahaa ama taabic taabic hadduu ahaa hataa warkaas u tiirinaysaa in mas'ale ou kasoo shaqeeyey oo soo baxsiyey oo soo taqriiriyey culimadii salafka kamid a ah, haddaad u tiirisid qof mucaasira ama qof marka ah, culamadii dhexe kamida waa laga fiican yahay allahuma daada ninkaas kale haddaadan arkin adiga baxtigiisa ood ninkaan aragtay isag isaga tiirinaysaa laakiin haddii aad og tahay waxa weeyaan culamada dariiqadooda saas maaha marka imaamu shaafici masaladan aada asaga si fiican uu kala dhigdhiga marka xanafiyada ayagu waxay rajaxayaan iyo qaligaan nahyiga xanafiyada waxay xoog saaraan nahyiga oo waxay leeyihin cinda zawaal haddii la joogo ma tuka kartid amarkan iyo nahyiga nahyiga xoog badan oo ayagu marka eh, nahyigaas marka wixii ku yimaado dhan lama tuk waktigaas oo dhan salaad dhan lama tukan kara l xataa hadday dhacdo cinda alguruub haddaad adiga soo aad soo kacdo hiddo kasoo tooso salaadii casir ma dukanaysid ay kuleeyihin xataa tii waajibka ah maxaa dhacay yaa la tukan nabigena marka taas madhab laga raajixsanya wallahu aclam kulley madhabka imaamu shaafici taqriiriya ugu xoog badan sheekhan ibnu jibriil la yihaha ayaa baxsi ka qoray culamada aqwaashooda soo aruuriyey kitaab weyn ka qoray oo awqaada salaada aan la dukanin iyo wixii culimada ka dheheen halkaas kusoo guuriyey waa marka baxsi fiican wa waxaa marka jirto iyadana xadiidkan marka waxyaabaha unbaa ku jiro haddii qofku marka nahyiga amarka amarkaa laqaliba hadii uu amarku yahay salaadaas haday tahay min dawaati asbaab haday tahay haday salaad sabab le ay tahay haday sabab lahaynna marka lama tukan karo nahyigii ayaa xoog badnaanaya idaa dakala axadukum midkiin hadii uu soo galo almasjida masaajidka falaa yajlis yuusa fariisanin xataa yusallia rakcatayni ilaa uu laba ragca ka dukado muttafaqun caleyhi marka eh, aada kadib wuxuu galaa baabu sifati salaa halkaan marka waxaa ka bilaabanayso arkaantii iyo wixii salaada dhexdeeda lagu sameeyo dhan baab aada muhiim u ah sifatu salaati o dhan axaadiisteediiy soo kooba ibn xajar <coughs> marka waa baab aada muhiim u ah weyaan